وkراahiyaة اتباع النساء الجناز bab salaati hada kan bab salaati salaadi an baabay salaat ljanaaz cala lmayiti mid korshay salaad lakatukada wa tashyiicihi baabu tashyiicihi tashyiic lmayiti midki sagootiyo sheeye an baabay waxuluri dafnihi dafni lmayiti midki duugowshay laxaadiraawi an baabay wa karaahiyati itibaaci nisaai bilaamo rahowkooda kaashadeedi an baabay aljanaa'iza janaaziyaalo rahayaan kaashadooda yanbaabey baab salaati hada kan baab salaati salaadiyan ba salaat ljanaaz cala lmayiti mid korshay salaat ljanaaz lakatukadaw yanbaabey watashyiicihi baabu tashyiicihi tashyiic lmayiti niidki sagootiya shay yanbaabey niidki yani dhimadi la sagootiyaayo inti lakaduugo waxuluri dabnihi baabu xuluri dabnihi dabni sala dabnihi dabni lmayit niidka duugow shay an haadiraw shay yanbaabey inti lakaduugaw lang haadira wakarahiyat itibaac nisaai baabu karahiyat itibaac nisaai bilaantar hawlkooda kaashadeedi anbaabay aljanaiza rahayaan kaashadood wakad sabaga man indhagay fadl fadlu tashyiici sagootiyoka falishayan indhagi mitl sagootiyo falishay an abi hurayrata radi allahu taala anhu qaala abi hurayra may kagolay qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuul sha may kagolay man gofal gofki shahidahu amanka xaadiro aljanazata janaazilanka xaadiro hata yusala ila latukdaw alayha cala ljanaza janaza korsha lakatukdaw xaaliro falahu man kaasa leh iraadun hal ajar yalaya waman shahida lanki xaaliro ha janaazadii xaaliroon hata tudfana hiya janaazada ilaa lakadugaw xaaliro falahu man kaasa leh giraabani lama jar yalay ilamalere wama lgiraabani wama macna lgiraabani lama giraabeen macnahooda may qaala nabiy naomay golay mitl ljabalayn lama guurood oo kale waay jabaleyn kaas walcadiimeyni win oo man shahida qala rasuul lahi sala lahu alayه wasalam er man shahida lanki xaaliro janazata xaalo landhimadi lankinseed hataa yusala calayha cala ljanazati janaazada korshe lakatukdo xaaliro ilaa salaat ljanazi lakatukdo alirog falahu mankaasoy giraabon hal giraadiyo lay yani giraad sadiye maylan kastay waznun qalilun maclumun min adahab walfila deebkiidis yar ama filo kiidiya yar ye giraad lan laakin wastucmila hunaa giraad maylan isticmaaley liajrin cadiimin mudakarin cind allahi yakunu mila jabali uxud wa ajar wiin ya lang isticmaala gidaasliye yani waa kayhan sanuudiyo gidaasati bes yaryarya hada garti laakin hadda gidaaska may lang isticmaalay ajrun cadiimun ajar eedin wiin oo mudakarun lakeedi sidaw cind allahi ilahi diskin yaala oo jabal uxud ma leekaada harinki gidaadelo kolkanti janaazila kutukadaw le hadi miidkasa jarto ajar wiin oo buurti uxud dheeraay oo kale lahadaso waman shahida lanki xaadiro ha janaazadi xaadirata tudfanaya janaazadiyeeda inti likuduga xaadiro falahu mankaas kiraabaani lama guuro oo kala jaraya leya ila maylaray lah linabi maylingaray wamal kiraabaani kiraabeen maylkijeed gaala nabiyuna umay ka gooley kiraabeen maylkijeede mithluljabalayni lama guurod oo kala jabaleynkaas oo alcadiimeyni wawiin jabal uxud uxud jabal bureed wiin aha buurtiyeede lama jibaarshi lama guurod oo kala hele inti lakuduga lankela roog fadiladaas hadisna mutafakun caleyh oo muslimiinta iskahirnaadano ilaayo isku sogootiyahan garo isku jeeyayaan iskahirnaadayan maxabadaasa la ziyaadiyahay yani wa kikahay waanhu an abi hurayrata radi allahu taala anhu ana rasuula lahi sala allahu alayhi wasalam qaala rasuulka may kagoolay man ibtadaca lankiraho janaazata muslimin lang muslime janaazidiisra imanan muminan halaykirumaya waxtisaaban umuxtasiban halayk ajarowsada wa kana huwa man kusuga haabo macahu maca haab xataa yusala ila likutukda aleyhi cala aljanaza wayufraa xata yufraa min dafniha dafn janaaza janaazadaas dugoshar kufaaro naqdaaw fainahu ina man itabaa lankaaso imayleya yarjic fainahu inama yarjic anagale min alajri ajari hala nagale biiraadayni lama giraadi hala nagde kulu giraadin giraadkaas na mitlu uxudin mitlu jabali uxud jabal uxud oo kale waman sallaa lanki tukdo alayha ala ljanaazati tukdo uma rajac nagdo qabla an tudfana hiy janaazadi dugorteedana fainahu man kusuga yarjic hala nagde bigiraadin algi irada albuaari buaari hadika la weriyey abi hurayr lay rasuulka sala lahu alayh wasalam may kagolaylaya man itabaca lankiraho janaazata muslimin la muslime janaazid isra imaana muminan halayki rumaysan oo ilaahay rumaysanyi oo rasuulka basaasanayliya saas rumaysanyi waxtisaaban wamuxtasiban halayki ajar hubsadaa halkin dheeg halkin arag on hayne yani ajar hubsadaa nan raho wakana huwa man kaaso yahado macahu maca aljanazati hada hataa yusala ilaa latukadaw aleyha cala janaazati janaaza kolsel kutukdaw macahu damirka mudakaraga samay wakana huwa man kahabo macahu maca almayiti miidka mac shay hada ata yusala ila lakutukdaw aleyhi cala janaaza janaaza kolsel kutukdaw aljara wayufraga ata yufraga min dafniha dafni janaazati janaazada dugosila kufaru nagdaw fainahu ina man itabaca lankaaso janaazad rahyila lakadugay lijar yarjicu huwa mankaasa lanagde bigiraadin halgiraad alajar yahalanagde ajarki oo lamide yani halkagiraadba jabal uxud lamide fainahu man kaasoy min alajri yarji alanagda min alardi min alajri ligiraadayni dheh lama giraadi alanagda lama guurod oo kale guurtidub jabal uxud oo kale lamid ajarsi alanagda kulu giraadin tan rasuulka tilmaamahay sala allahu alayhi wasalam wa halki giraado may lamid aya kulu giraadin halki giraad mithlu uxudin mithlu jabali uxud jabalki uxud daray madina qurbisha meelo dhowkayaali kaasa lamiday wa waman sallaa lanki tukado calayhi cala aljanazati janaazadaas korshe ka tukado rajaca waman kanagdo qabla an tudfana hiya janaaزig litugorteed fa inahu man kusuge yarju alanagada biraade algiraade alanagadere wamayure hadiska albukaariyo imam lbukaariya weriyey وaan umi cabdiyata radi alahu tacaala canha kaalat um cabdi may kagoole nuhina wal nooreebi an itibaaci janaa'izi janaaisyaalo rahokoodela nooreebi wa walam yuczam malafkaayna kor calayna korkaana malafkaayna wal nooreebay inse filaantiyalalaabda bay wa karaahiyati itibaaci nisa aljanaa'iz bilaantar hawkood sagootiya kood kaashadooda jana midulka la sagootiya ma bilaanta iloosho surogaan sagootiyaaya wal noo reebiya lataduato imacdiya nuhina macshara nisaaya khasisay bilaantan hadalaati nuhina on wal noo reebi macshara nisaay bilaanta kulankood iya khasisay wal noo reebe an itibaaci janaaisi janaasiyaal hawkood iya lanoo reebi walam yuczam mal adkayna calayna korkaan mal adkayna nahyiga korkaan mal adkayn walam yuczam walam yuczam mal adkayn annahyu nahyigi mal adkayne calayna korkaan malaskayne oo jazman baxaaramasinkotamar lakin walna oreebiyo muttafaqun caleyh xadiiskana muttafaq wamacnaahu macna alxadiisi xadiiska macnaashi mal adkayn lasamalajeede walam yushadad mal adkayne fi nahyi reebowki mal adkayna kama sidi yushadadu lang adkaayayay yani wa kay masalan fi lmuxaramaati wa waxyaala xaaramaadka muxaramaadka si lang adkaaya oo kal reebowkana malang adkayne lasamana on reebow janaasagotiyo galna oreebay laakin sidii xaaram oo kal mal werne lasamana kolkan kiraayi bilantin idano janaaida sogoten kiraayi lima wala yomay bua yomay darona yani bishidati ahay may eedan darona iyo argagahasho eedan daron argagahayan gayli wala muujiyan wala nimbaanan ini mera kumuujiyan lakuyaab kolka wala reebe lilay kiraayi wa ini baan baabu istixbaabi tasfir lmusallina an tukadaayan badashadooda sunanmadeediyan baabey cala ljanaazati janaaza korsha ka badaayan wajacli sufufihim sufufi lmusallin musaliinta sufuftooda weelowkooda yan baabey salaasatan sidii faaktara sid walku badan laweelaaw janaaza dadka tukadaya yani may suna aha ini dadka badadaan yani wa ka iya sunalilay dadka janaazaga tukadaayan badadaan suna way meelal meeli ama jamaacadka badaas dan raadiyo janaazadaas dadka tukadaayan badadaan sunanimade baabu isticbaabi takdir lmusaliin ahaan tukadaayan cala janaazat ka tukadaayan badashadoodi badashadaas sunanimadeed yan baabay wa jacli sufufin baabu jacli baabu istixbaabi jacli sufufin sufuf lmusaliin musaliinta safyaalsho weelowkeed sunanimadiisi ambaabay alaasatan sidilk weelaw sufuft ifaftara sidwalku badan ruya may luuriyan caiشhata radi alahu taala canha qaalad caiشha may ka goolay qaala rasuul الlahi sala الlahu alayhi wasalam ilahi rasulshi may ka goolay mamin mayitin mayiton mid mujarminta zaaidua mamin tuzaadu cala nakirati manfiyala mamin mayitin mayiton mid mujar miidkaasoo yusali tukadaayo calayhi cala lmayiti midka korshay umatun kutukadaayo ano umadaasoo min almuslimiina kutukudayan yabluguna derayan miyatan bohol derayan majar ilaa dijaro kulhm kul muslimiina muslimiinta kulishoon yashfacuna shafaaciyan lah lilmayit miid kasla ilaahay intugeeno ilah midkalierayan ilaa shuficu shafaacadii walaqbale fihi fi lmayiti miid kasto dhaadis shafaacadi walaqbale ilahay lankaaso incafiye wa kolkan jamaacadii badashadiya iyo adiikin iya natusiyahay oo saxiig adis rawaa muslim a adis uriyay ma min mayitin miid majar miid kaso yusali tukadaayan alyhi ala lmayiti midka korshay umat umadku tukadaayan umadaaso min almuslimiin muslimiinku mid umadaas oo yabluguna deerayan miatan boqol deerayan boqol qof deerayanka tukadaayan ma jiraan kulluhum dhamaantoodon yashfacuuna dhamaantoodyan an shafaaciyan lah lilmayit midkas into ayayan midkasa into ayayan inshafaaciyan ilahu midkan kan dambishay dhaaf ilahu afile ila shuf ila shuficu walshafaaca bale fihi fi lmayit midkaso shafaacadi o laabgala ilahay shafaacadi abgale a bakun fadlagaas yalati yani isticbaabi takfir musalin dadka janaazad kutukulahan badashidiiso normali xadiisna daliilna boqol qof direen i walku badan ilaa shafaacadi oo la gole cadada xasanama le rawa muslim o muslim iyo xadiiska uriyey wacan ibni cabaasin radi allahu tacaala canhuma qaala huwa cabdillahi ibn cabas may ka gole samictu rasuul lahi adheegi sala allahu alay slam yaqul rasuulka halka golaw iyo dheegi ma min rajulin rajulun rajul majar siadahan le rajulkaas oo muslimin muslimun muslim e rajulkaas oo yamuutu geeriyoodaw fayadumu gumaayaan calaa janaazatihi janaazati rajul rajulkaas janaazadiis korshay arbacuna fartun gumaayaan rajulan min rajulin rajula laa yushrikuna lawidaajiana bilahi ala shayan shayan lawidaajiaan ma jiraan ilaa dijaran shafaca allahu ilahay shafaca aqbale hum rijaalahum hum yani waa kay arbaciintasa shafacdi aqbale fihi fi lmayiti kawa muslimun hadee suuriyey oo waatoki hada okalekiyodha boqola sheegay tiraku yar wili samictu rasuul allahi dheegi sala allahu alay slam yaqul rasuulka algoladhi ma min rajulin rajul ma jar rajulkaas oo muslimin muslime rajulkaas oo yamuutu geeriyooda fayaqumu gumaayo cala janaazatihi yani fayaqumu gumaw arbacuuna afarton gumaayan cala janaazatihi janaazati rajul muslim rajulka muslimka janaazis afarto afarton katukadayan oo korshay gumaayan katukadayan majar rajulan min rajulin eh oo afarton kaas laa yushrikuna ang lawidaajiyaan bilahi ali shay an shay lawidaajiyaan kulisho khaalisin muklisin eh, ilahay daacdan khalisan walkala lawidaajiyaan ilaa shafaca allahu ilahay shafaac ogole hum arbaciin kas fi iti rajuli rajulkaasa ilahay shafaacdi ogole ilahay lankaas naxriisa wa ilahay cafiya lankaasoy kalkun fadiladaas yani rajmay afarton of meelka kulamen o waana muslimiin khaalisiin e lan yani doadis lagbalaw ka jarlay kalkun ilahay shafaacdi ogole lili rawa muslima muslimiy waa dir guriyey wa can marsad ibni cabdillaahi aljarzahay yazaniyi yani wa kay marsad binu cabdillaahi alyazani yazani lannisbey qaala marsad may ka golay kana malik bnu hubayrata malik bin ubeyra radi allahu tacaala canhu may bahaaday idaa salla hadi tukudaayo cala ljanaza janaazo korshe landamidi katukudaaw fataqala huwa malik bin ubeyrigaas iraysado annaasa dadki walaago ku tiriyo ama dadki yarin y wajadahum galiilin akahelwa yoo yarin dadki yoo yarin hela bes markaasay may waali jaray yani jazaa kiibiyaay hum annaasa dadka kiibiyaay halaatat ajzaain sad juzyan kiibiyaay uma qaala malikun malik may ka gooley qaala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulsi may ka gooley man sala lanki tukado aleyhi ala man manka korshay ka tukadaano salaasatu sufufin safyaala sede ka tukadaan kad awjaba fakad awjaba huwa man kaas waajibsidi yili waajibsidi mana man sala lanki tukado aleyh ala man manka korshay salaasatu sufufin safyaala sede korshay ka tukadaan fakad awjaba huwa man kaas waajibsidi aljana sawaama yure xadiiska abu daawud o tirmidi wakala tirmidi may gole xadiisun hada xadiisun wa xadiiskaasoo xasanoon kolka yani baabo wajacli baabo istixbaabi jacli sufufin sufuf rijaal halaaatan fasartiyo sufuftalan badiya janaaza janaazo bese dadka badinyin yani sufuftalan badiya safkana sifadoo godood hado wal badiya sufuftalan badiya mana taasir man salla alayhi halaaata sufufin fakad awjaba fakad awjaba waajibi fakad awjaba allahu aljanata ilahay janin waajibiya man kusuge kolku sufuftalan dalabe janaazada hata janaazad may culmada eraayana safooftiyo isku mid lay tan ulu tan lama tan sida tibalka jarka isku mid lay laakin safoofta kale oo salaada marki ladog sabba sabki onayo imaamka ndhaw kaasa adrab e ilalahi kaasa ilahi ndhaw mana safoofta kan onayo imaam kan ndhaw salaadoob ladog laakin salaatuljanaaza mayle balabeeya safoofta badad kolkan kan ulu i kan lamaad man aaba weelan jaabir hadis kale eraay man aaba weelana sabkiuno galaano eraay mana kan ulu kan lamaad kibil fadoo lagalay isku mid ilamay bo safkan godoobay kokal la bilaabay kokal taasu mana janaazuya s laakin sufufkutan soo godoobasakokalmal bilaawko salaada tidiy yani wa keda rajulka maylaya kana malik bnu hubayra صaxaabiy malik bn hubayr radi alahu taala an ida sala hadii tukadaw ala janaza katukadaw fataqala huwa malik yarahaysado annaasa dadki yarahaysado ey wajadahum dadki helo dalilina iyo oo yarin helo dadkaba yarahaysado dadkin ama yarin iser safariin koley aman hayne dadkin yarin er jazaa kiibiyahay sabeera walay mawelan hum annaasa dadka kiibiyahay alyha al janaza kageeriya alaaata sufufi alaaata ajzain yani dadkiba ma yara dadkiya yar kalku shan qof horomara shan qof kal rees shan qof taasdijus mana sufutrasa badadan mana taasa weeljar markaas kubacdi dalilkoe meraay uma qaala maliku mere qaala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulki may ka golay man sala lanki tukado aleyh ala man man korshay katukadaan salaatata sufufi safi al side side katukadaan sida saf laylani kolka manaa tira badnaaday iraadin sida safka tukada fakad awjaba janata inay waajibsidi fakad awjaba waajibsidi aljanata waajibsidi fakad awjaba huwa man kaasay waajibsidi wal arko fakad awjaba huwa manka waajibsidi aljanata jini waajibsidi jini jini mududew lankaasoy mis fakad awjaba allahu ilahin waajibiye aljanata jini waajibiye wa abu daud abu daud adis wuri wa tirmidiyo imaamu tirmidi wuri wakala tirmidi adis adis wa adis kaasoo xasanun tajisan baabu ma aladigi anbaabay yugra huwa mag la akriya fi salaat ljanaza janaaza salaadi la akri lahay baabu ma aladigi anbaabay yugra huwa mag la akriyaayo fi salaat ljanaza salaat ljanaza marki lakatukada may la akriye yuk yukabir lmusali lanka yani musalig sigianing marisi musanif daliil markaas axaadiisniseenadon mere yukabiru qaala qaala qaala nawawiy imam nawawi raximah llahu may ka golay yukabiru huwa musaliga takbirsade arbaca takbiraatin takbir halafada takbir side yatacawadu acuusidey bacda lula bacda takbirat lula acuudu bilahi yere acuudu bilahi sami alim min ashaitan rajim yere uma bacda dalika yakrau akriye faatixat alkitaab akriye uma yukabiru takbir side athaniyat almarat athaniya uma yusali saliye ala nabiya kasaliya sala allahu alayhi wasalam fayaqulu markisaliyome ere allahuma sali ala muhamadin agalkiyaqobn allahuma sali ala muhamadin waala ali muhamed ere laakin wal aflalu sida fal badan an yutima huwa musalig ini taamweelohu asalaata salaga taamweel bigowlihi gowli musali ka taamweel kama salayta cala ibrahim ila gowlihi gowli musali inaka xamidu majid ila meeli ibrahimiya lare macruufo salakaasan fal badan kan kalen gaabaneeg lamada way walaa yafcalu musala a imam nawawi raximahullah mayle yaxya binu sharaf walaa yafcalu musali musalig mafalaw maam shey mafalaw yafcalu falaayanhumaa katiirun wal oo min alcawaami cawaam eh cawaamta oo badan wala falaayan afalawa min qiraatin qiraati lcawaami cawaamta akristantooda e ina allaha وamalaaikatahu yusaluuna cala nabiy alayat akriyaya ma akriyo mayali fainahu shaniye laa tasixu salaatu salaadis maanta as musala salaadis ida ktasara bigaabsado calayhi cala in allaha tacaala وamalaaikatahu laadis gaabsado salaadis maanta aswa yani wa kay uma yukabiru takbiirsade ahaaliya ahaalisata marsada almarata haalisata takbiirsade وayadcو ducaaye lilmayiti an ducaaye walilmuslimiin an ducaaye bima an ducaaye sanadkuru naxnu nusudon maag min alaحadii axadii insha allahu taala ilahay didoono uma yukabiru takbir sida araaficata almarata araafica وayadcو hadana ducaaye وamin axsani axsani ducaa ducada tankuina balmay kumid ah allahuma la taxrimna ajrah وala taftinna bacdah wafir lana walah wlmuktaar sudala dooradi anahu ana lmusali musala yudawil huwa musali ini dheereey o ducaa dheereeya a fi raabiati fi lmarati raabica khilaafa maagi khilaaf shay dheerayawa yactaaduna aktarunas dasa aktarkoodu maaka aadwadeen licadis ibni abi ofa ibni abi ofa xadiiskayan daliil aladi xadiiskaas oo sanadkuru nacno on hosudonnaho xadiisku siga insha allahu tacaala ilahay hadi doono faama aladciyatu ducayaal almahdurat lhaguuri yani wa kay bacda takbirati thalithati lhaguuri fa minha ma ruwiya ila aakiri ee musanif raximah llahu figidila maylia lanka takbirsade afar takbir oo takbirsade bacda acuudu bilahi acuudu bilahi bacdisha takbirsade kabacda faataada akiye haddana maramaad haddana takbirsade rasuulka kasaliya sala allahu alayhi wasalam marki rasuulka saliya may kagoolay lanka musali fagol musali allahuma sali cala muhamadin waala ali muhamadin sa kagoolay walaflal sua fal badan an yutima huwa musalig ini taamweelo taamweelo hu asalaata salaga taamweelwa bigawli gawli musali ka taamweelka ma salayta cala ibrahima ilaa gawli gawli musali lagudeer inaka adi xamidun macmud alil mad majid sharfe ilaalkuder ibrahim walkasay walaa yafcal mafala walaa yafcal musali musalig mafalaw ma aladigi mafalaw yafcalu falaayanhu magasoy katiirun wal badan oo min alcawaami dadka cawaamte falaayan oo min qiraatin qiraati cawaami cawaamta akrisantiyo eh in allaha وamalaa'ikatahu yusaluna cala nabiyi yani wa kay sala lahu alayه wasalam saas akri alaayata aayada akriyaayan mafalaw tan yeede may welaytan yeede mayle wa aayada daliil aayad mayle daliilngata yani ya ayuha aladina amanu saluu alayhi wasalimu tasliima kasaliya amarlay umana maahin saligi naftis ma e aayad mishenas aayad hoola dhimaystir aakhir shamaki jar ya ayuha aladina amanu saluu alayhi rasuul ka kasaliya sala allahu alay wasalam amarkaas amarkaasoy kalkun amarlay yani salig laylis amrahay ma saligi naftis ma e saligi kindhimanyi kalkun dadka cawaamto mayn gabaana aayadan salig ma sheegahayso ha foolba saligiba ama aayada ma e aayada sa oo may lamid ataa yani waida salaka cibaadi o kale dadka bershid go-aan gaban o kale waida salaka cibaadi waida salaka cib saas ra mana waida salaka cibaadi ani faini garib go-aan gaban mana go-aa ma eh yani do-aada lay sheegahas mana ilahay ituuga laysada maayin weli do-aada kendamanta kalku waida salaka iyo laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lah i do-aa ma e iyo laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika goonu taas adkaaru danya kolmalantiga adkaarlay taas may lay kubilawdaas do-aada alxamdu lilah watanaaul ilah wasalaat meelo salag iyo alxamdulilah kubilaaw bes walidoas markaasi ore wedma laa ilaha ila allahu taa toosaa ka akrisadaasi adkaartooba kin dhamaa toosa ka akrisay markeed lijeeraas alxamdulilah bes meel la kubilaas duaabireed iyo salig rasuulka sala allahu alay slam meel la kuwedaas ma yani waidaa saalaka ifa iyo do-aamee maanaasaa taasu masalan kalku cawaamto mayn e gabaan waidaa saalaka ini do-aayta e qoolbal kudo-aysadaw haye in allaha wamalaa'ikatahu yusaluun ini saleetaan gaban hadii yeediya sheekh sheegaha meeray dadka oo cawaamte wala akiisantiyo sameeyaan aayadan akriyaayaan fa inahu shaaniye laa tasixu salaatuhu oo us akriyo ma sameeyo taas fa inahu shaniye laa tasixu salaatu salaat musali kan tukadahayo janaazada tukadahay salaadis maan saacas enew ida iktasara hadi gaabsado calayhi calaa qawli llahi tacaala in allaha wamalaaikatahu ladi ka gaabsado ilahay golsha in allaha malaaika erlha ku gaabsado sala salaadis maan saas janaazadii salaadis may an saawayti salaadi janaazad may ku dhiman ruknun oo min arkaani ljanaaza may kumid e ah? rasuulka lakasali sala allahu alay wasalam in allaha wamalaa'ikatahu la yakfidi salama lakoyn wili bes salaada saasan ansaaway salag lakoy sumana uma yukabiru yani takbiirsade salag lakoyaskew allahuma sali ala muhamadin waala ali muhamad afdalkan mey an yutima bigawlihi horan wel kama ibrahim saasan bade ma aydaas im kagaabsado oo kagaabsa salaadi janaazad ma ansaa uma yukabiru lmusali musaligi janaazad tukuday takbiirsade athalisata takbiirata thalisata takbirtisadada takbirsada way duco ducaaye lilmayiti mitian ducaaye walilmuslimiina muslimiintan ducaaye bimaagya bimaagyan ka ducaaye sanadkuru naxnu nusudon umaas min alaxadisi axadise insha allahu taala ilahi bidoono uma yukabiru huwa musaligi takbirsade ay yani yukabiru huwa musaligi takbirsade alraabicata almarata araabicata mara faraadi takbirsade way duco ducaaye ilahi tuuge wa min axsanihi axsani ducaay ducaada tan kuwanaag badan may kumid aha allahuma la taxrimna ajrah walaa taftinna bacda ila akiri allahuma ya allah alayo laa taxrim inhoojidoyna una inhoojidoy ajraho ajra yani wa kay ajrahu ajra sala ajra almuratabi ani sala ala salaati wa ajrahu ajra almuratabi ajarki ratabamay cala salaati salaatin janaazada kuratabami ajarkaas ilahu nin kahoojidoy walaa taftinna ilahu nin fidmaytay bacdaho bacd almayiti miiskan bacdisha ilahu fidna kal nin kiridoy wakfir anta ilahu dhaaf lana unin dhaaf walah walilmayit miiskan ilahu dhaaf do-aadan gaaban utan وaمiن aحسaنiya kumida doa yani wakitanga gaabn hoobta oo doadheer kasaan janaaزatiln tukado makasomelas mana walkin sheega inta laisifaln baro yani afar takbirod oo tan hor faataha akriyaayo tan lamaadna rasulka lakasaliyaayo tan sadehadna midka ladoayayo tan afaraades kabacdi yani waa salaamna sislab laakin tan afaraad bacdishe mayle hada do-aysade un ad yani badana silan kasa maybu subariyadawade uma yukabir araabica ta takbirtid allahu akbar ki afaraado hadda allahu akbar hoobleer badana maylin badanyi aلsalaamu alaykum aلsalaamu alaykum silaylan badiyi sheekh hadi saas male mayliya uma yukabiru takbir sile raabicataw marki takbirsad bacdisha may sameye wayadcu llaha tacaala ilahay atooge may kumid atoog wamin actani actani duaay may kumid aha allahuma la taxrimna ajrah ajra almuratabi cani salaati walaa tafkirna bacdahu bacda almayit walakfir lana walahu walilmayit wafir lana unndafalawalsarel weliba may kasii dari hadalki meelmakareebne walmuktaar we sadaladoorod anahu ana almusali kano janaazada tukadaw yudawil huwa musalaga dheerayey adducaa ducaa dheereye inta ducada ka dheeraye fi raabicati bacda raabicati tan afaraad bacdishe allahu akbarta bacdishe iyo ducada dheereye intan yeede dadka mawelena sidew khilaafa ma yactaadihu akar naas akar ma akar ma ay shayga sidi shareecadeel ree ma dadka tan badii shiree khilaafa ma aladigi khilaaf sheye dheereye akar naas yani yactaadu akar naas dadka aksarkood kacad waldhidan humaas dadka aksarshoo may kacad waldhidan oob allah akbar biler asalaamu alaykum asalaamu alaykum laylare bes waldo asaday horeygan dareere mana iyada hayta meki tan yeedahe khilaafkee dacaad way oo dheereew eh adducaaa fi raabicaw taas khilaafe lay mana may weli daliila lahaysa liadis ibn abi ofa ibn abi ofa hadiskenso aladi xadiiskasoosan adkuru sodon nu xadis insha allahu tacaala xadiis ibn abi ofa maya ah. lanka marki datukiisiya ah, ibn abi cabdillahi ah, ibn abi ofa salaada datukiisiyo nagdi marki allahu akbar us eri iyo reed yani markaasa isdaari macnaha dadkiina ma hilmaamay lanka hilmaamay salaadi waamatibalin usun markaasay daldalo galin maama marki lakubahiya geeko dadkun weeraneba weelay maaysadehuse ka rasuulkaas udeeriyeri sala allahu alayhi wasalam saasa daliilnga kobnishanado waama ladiciyatu faama ladiciyatu ducaayaala adicidaas oo almahuratu bacda takbirati salisati takbirta sadad gacdisi laguuri fa minha min aladiciyati ducaayaalkaas iyo kumid haati almarwiy ko la weriyey fa minha min aladciyati may kumid aha adducaa ducaaya kumide ducogaaso almarwiy la weriyey an abi cabdiraحman abi cabdiraحman la wuri cawf ibni malikin ah magaashay radi alahu taala an kala coof may kagolaysala rasuul lahi sala الlahu alayhi wasalam ilahi rasul shee tukaday ala janaaza janaaza korsheeka tukidi lan kodhimidi korsheeka tukidi faxafidtu coof binu malik may lea maya xifdiyey min ducaaihi ducaai rasuuli sala الlahu alayhi wasalam ilahay rasulsha duaadis maha ku xifdiya walhaal wa rasuulka yagulu kagoola waa xifdi allahuma ikfir lahu allahuma ya allah alayo istiraaf duaalayo istiraaf lah lilmayiti miiska naaf warxam anta ilahu naxriisu miis wacaafi anta ilahu caafihi miis wacfu ilah wacfi canhu can lmayit miisin ilah wacfi wakrim ilahu karaamay nuzulahu nuzul almayiti miiska martagaashay nuzul maylere maa yugadamu lilmayti lanka martada walalahalgeliyo ey yani wa kay axsin nasiibahu min aljana ilahu meeting kan e markagaas jinakawaala wanaaji waakrim ilahu karaamay nuzula nuzula may meeting markagaas ilah yani waaki karaamay wala o lanka martada lahangeliya ya nuzul lere martagaad lere sid haduma ilajeeda ha axsin nasiibahu min aljana meeting kan ilahu nasiibka jinadakawala ilah wanaaji waakrim ilahu karaamay nuzula nuzula may meeting markagaasi wawasi anta ilahan waasawel mudakalaho mudakala lmayit meeting makaana galawsha ilahan waasawel wasil anta ilahu dhig umeeting kan bilmaai bika dhig wasalaji baro kadig walbardi goboob bi goboob kadig manaha yani intaas bilay wartagulaso mana bilay salajmasun bi kusadila baladna bi goboob lay yani reer maylanlajeede sida oo darkan hooba biyo kabadadan nadiif nagada ookal ilahu dambishay taasan nadiifi taasan lajeedadaas mana wanaki anta ilahu dahiri miska dahiri min alkhabaaya hadiatin khabaaya laki jamigo min alkhabaaya gefiyaal ilahu ku dahiri kamasinakayta ilahu adan daahiriday atawba daran daahiridi toobkaas alabialacas min adanasi wasagashen ku daahiridi sada dharka cadaanka wasak mudahir nagdaw ilahu dembiyaalshay ilahu kudahiri hay waabdil ilahu bedel umiidkankan daaran daaran bedel daartaas oo khayran khayr badan min daari daarilmayis miidkan daartis addunya oo aririge dhibka badan eh shidad badan oo himiga badan oo murugdo badan eh toonku khayr badan ilahu bedel jinilinglijis waahlan waabdil ilahu bedel umiidkan bedel ahlan ehelin bedel helkaas oo khayran khayr badan min ahli ahlilmayis miidka helshay helanku khayr badan ilahu bedel wa wazawjan waabdil ilahu bedel umiidkan bedel zawjan zawjan bedel awjadaas oo ayran ayr badan min awji awji mayit mayidka awjadiitis addunyarogdi to ku ayr badan oo xurulcin ilaah bedel waadakil ilaah geli humid yani waa ka geli aljanata jin ilaah geli waacid anta ilaahu yani waa kayhin bedbaadi humitin kana min cadaabi lqabri qabriga cadaabsha ku bedbaadi wa min cadaabi naari naarta cadaabshana ku bedbaadi sa rasuulka kuxifdi oo lankomid endo ayaa kuxifdiya es so-aadan sudan fayl markiana fiiriya lankomid korsheelka akriyahay rasuulka akriyahay na aragi xataa samayn maytu ari hataa hataan idhongata kutamaniyo an akuna inaan haado ana an naftay dalika almayita haad ala mitin londo ayahay adhaasokifayla yay galiyaliimana duaad markaan jiradi hataa tamanaytu ilaan kutamaniyo an akuna inaan haado ana naftay dalika kaasaalki almayita miidkaas rasuulka ilaahay intugahay ini ana naftay haad ilaa kutamani ya duaadam rasuulka kuefriya miidun do ayahay alay doa gaabana waan eed muhimnga waa ilkusoasda macruf sawaama yuriwaadisku muslimun imaamu muslim yo uriwahay doaadan korko kiyaas misaankadoaadhoi kawa muslim muslim iyo wadi kuriyey xifdig macrufa quraan umala xifdi anmal xifdi waay rawa muslim muslim iyo wadi kuriyey waan abi hurayrata waabi gatadata waabi ibrahim alashali an abihi abi ibrahim ibrahim ayleri horta lama qof saxaabiya sadid kuriyahay yani an abi ibrahim waabi gatadata waabi ibrahim alashali an ibrahima kuriye mana waabi ibrahimka alashali gaasoy aw shay abihi aw shay saxaabi abu abu abi ibrahim abi ibrahim kaasoy aawshay saxaabiyin wa radialahu taala anhu sidgokokolko abi gatadiyonayo abi ibrahim kaas iyo may abi gatadiyo abi hurayra iyo lankaas kale saxaabiga sadidas can nabiy sala lahu alayhi wasalam anahu ana nabiya nabagya sala nabiy naba tukaday calaa janaazatin janaaza ka katukaday faqaala nabiyu naba may kagolay fi ducaaihi rasuulka marka ilahay tugay duaa islaahi mere allahuma afir allahuma ya allah aleo ifir dhaaf lixayina kida noolan dhaaf ومytna kidan dhimidin dhaaf وصغيrna kidan yaran dhaaf وakبيrna kidan win ilahn dhaaf وذakrna kidan megalan dhaaf وaنثana kidan bilang ilahn dhaaf وشahidna kidan xaadirka ilahn dhaaf وغaibna kidan magon hata mirkal jar ilah dambishay dhaaf msliminta dirinle kan kan kale do ay mirkal jarr اللahuma ya alahu aleyo man axyayta lankeeda noolaytu man of ala ofki axyaytaada noolaytu man mina unha noomiday fa axyi anta ilah noolayi mankaas cala اlاسlami cala din الاسlاm iسlamka dintis ilah ku noolay وaman twafayta lanki oobsato manka mina un halnomiday fatawafa anta ilah oobsay mankaasay oobsay cala limaani kaatimidi suubi ilah imaanka kaoobsay lanki noomide ad oobsadaason allahuma ya allah aleyh laa taxrim hojidoyna un ajrah ajra muratabi an salaati salaada jarsi kurataw ilah nin kahojidoy walaa tafti walaa tafti anta ilah n fidmayto ina una nin fidmaytoy bacdahu bacda almayit wiiskan bacdika ilah nin fidmaytoy sawaama yure adiska tirmidiyo min riwaayati abi abi hurayra min riwaayati abi hurayra walashariyi abi hurayri o ashali riwaayadis iyo ku weriyey ay imaam tirmidi wa warawa may kala weriyay xadiiska abu daud min riwaayati abi hurayra waabi kataadata qaala alxaakimu xaakim may kagoolay juska koowaad sabcadana saddex boqol iyo konton iyo masalan bahay siyeedaad may kagoolay xadiisu abi hurayra axaakim iya le abi hurayriya saxiixun saxiix saxiixun ki ansaxi wa calaa shardi lbukaari bukaari shardi shee korsheeka ansaxi waay ومسلم على شرط مسلم kan sa قال الترمذي امام الترمذي may kagolay قال البخاري امام البخاري may kagolay aصح رواayati hada الحديث حديثkan kan رواayati kan kasacsmo رواayة الاشhaliي ashali riwaayadis abi ibrahim alashali riwaayadis kaasan kaasaasan adil ashaligamon abi ibrahim alashali waay qala البخاري imam البخاري may kagolay waasaxu shay shay kan asacnimo badan shaygaas o fi lbaabi baabkan baab ljanaz baabu ma yugrahu fi salaat ljanaza wad yani waasaxu shay shay kan asacnimo badan shaygaas oo fi lbaabi ay fi baabi ma yukrahu fi salaat ljanaas kaan ka saxsan xadiisu cawf ibni malik cawf ibnu malik hadise ma ilahi odhay allahuma ikfir lahu warxamhu wacaafi wacfu hadilay mahayn taasan asaxsan ari baabkan wali duaa oro waan abi hurayrata radi allahu tacaala canhu qaala abu hurayra may ka golay samictu rasuul allahi dhegi sala allahu alayhi wasalam yaqulu rasuulka halka golaa dhegi idaa sallaytum hadii tukadaasan cala lmayit miid korshay ka tukadaasan faaklisu kalisa lahu lilmayit miidkan kalisa ducaa ducaadan kalisa waay ida salaytum hadi tukadaasaan cala lmayiti miid korshay ka tukadaasaan faaklisuu kalisa lah lilmayit miidka lahankis ngooni weela ngooni weela oo lankel duadanka darteen islayn kalisa faaklisu nkaalis weela law lilmayit e ducaa duadan khaalis weela rawa abu daawud abu daawud iya xadiiskana weriyey waanhu an abi hurayrata waanhu an abi hurayrata radi allahu tacaala canhu an nabiy sala allahu alayhi wasalama may kala laguuriyey rasuulka ahay fi salaati salaati fi jacla janaaza janaaza korshay lakatukadaw yani anhu an abi hurayraa an nabiy sala lahu alayه wasalam uri fi salaati salaad fiishe cala ljanaazati janaaza korshe salaada kudukudaw baala nabiy naw may ka golay sala lahu alayه wasalam allahuma ya allah aleyo anta ad rabuha ay wa anta khali khalaqtaha wa anta hadaytaha lilislaami wa anta kalayta ilah allahuma ya allah aleyo anta ad rabuha rab janaazati janaazada rabi shawaata adi khalgedi wa anta ilahu adi khalaqta abuurtay ha janaazada ilahu adi abuurti وanta adi ilah wadayta nuunidyha jناaزada liلسلaam سلام ila سلام سلamka adi ka nuunidi وanta ad ilah gablayta xukmidi ruuxaha gabalta de anta adi gabalta goblootay ruuxaha ruuح الجناaزati جناaزada ruuxshan ilah adi gobloot kotin adle abuurti adina ruuxsha adi goblooti way وanta adin aclam alihi ogaan badan yat bsiriha sir الجناaزة جناaزadan tan e sirta ilah adi ogaan badan وaclaniyatiha aclaniyat الجناaزة جناaزadan tan e daahirte wali sirti e hoose kagarsanaay su camal wali aahir yani kuli sha ilah adi ogaan badan jinaana koyni kaadi ilah kin koyni sufacaa hal akhyaarena law lilmayit miskin kan akhyaarangana fafir anta ilahu dhaaf law lilmayit miskin ilahu dhaaf saka doaayay rasulka yana doaalay noocyaal badan yin doayaal doayaalka aroren rawa abu daud ke hordhaanba keri doayaalka aroren may kumid aha kada kada taasan wel rawa abu daud abu daud wadiskana weri waan wasilat ibn lasqa waan wasilat ibn lasqa radi allahu taala canhu qala wasila may ka golay sala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasuul sheeta kuday yani binaaunina tukiisi cala rajulin rajul korshay yani rajulkaas oo min almuslimiin sala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasuul shee tukiisay bina unina tukiisi cala rajulin yani sala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam binaa na tukiisiya cala rajulin rajulka korshay ntuki na tukiisi rajulka korshay na tukiisay janaaza kutukadaan rajulkaas oo min almuslimiina muslimiin kumide fasamictu dheegihu annabiya nabagi dheeg yaqulu nabag haalku gole wa dheegi sala allahu alayhi wasalam allahuma ya allahu aleeyow ina fulana bna fulanin hiblow hiblow fii dimatika kusugnaadi fii cahdika yani balankaa kusugnaadi waxabli jawaarika badbaadowka yani derisnimada adag shewa kusugnaadi faki ilaaho dhoor misnkan eh fitnat alkabri ku dhoor wacdaab anaari ku dhoor waantaad ilaahu ahlulwafaayi oofiya helyengat وalamdi ahl اlamdi mahad ihilan allahuma ya allah fakir dhaaf law lifulan ibni fulan وarxam ilahu naxrisu fulan inaka ad anta ilahu alafur ali dhaafo badan adoominka dumyaasha dhaafaat araiim ali naxris badan yet sa ku dheegiyalay mana sala rasuul الlahi sala الlahu alayه wasalam ya binaauna natukiisi cala rajulin rajul korshay natukiisi rajul dhimidi korshay rajulkaas oo min almuslimiin fasamictu dheegi anabiya dheeg yaqulu nabaga halka golawa dheegi allahuma ya allah aleyo ina fulana bna fulani hiblow hiblow yani lankoob dhimad mana aw sheelanka weri waatasaasatusiya ina fulana bna fulani hiblow hiblow hiblow hible hiblow hiblow fi dimatika fi cahdika kasugunyi balankaa kasugunyi ay fi amaanatika wa fi cahdika ya kasugunyi wa xabli jawaarika dirisnimada dirisnimada hadagshe ya kasugunyi ey may laykadhikinta fi amaanika wa wadimaamika laykadhikinta yani mayl islamid ata fi zimatika layrkadegant waabli jawarikayan yani darisnimada hadag sheeg suguny amaanada ka jar le hadi dariskii le amaanada ka jar xablida bimacna lamaana le yani ina fulan bna fulan fi dimatika fi cahdika balanka iya kasugunyi waxabli wa fi xabli jiwaarika darisnimada hadag sheeya kasugunyi yani fi amaanatika kadegant fi amaanika amaanta migantaa ka jar dariskii leya migantaa ka jar faki anta ilaah dhor hi nitin kan hit lamir sidaba yani ficil faada faaulcadafladaafisir min alwidaayatlabusheen doorogyalabushen faqi anta ilaahu dhor hi miidkan dhor fitnat alqabri qabri wainaati oka ina inaati o kale wain ay wainaasaasa wai dhor ila lafiif ficil oo lafiif mafruuc kakoy faqi anta ilaahu dhor hi miidkan dhor fitnat alqabri qabra fitnadiis ilahu kudhor wa cadaaba naari naar cadaabka ilahu kudhor wa anta ilaahu ahlulwafaayi ofiya iyo ehelngata alihi balan ofiya atoa antad ahlulwafaayi oofiyo oo balanka la oofi yhel ihelngasa walxamdi waahlulamdi amaan yo ehelngasa allahuma ya allah ala fakfir dhaaf lah lilmayit miidkan ilaahun dhaaf arxam anta ilaahu naxariiso miidka inaka ilaahas antaada yani alafur alii badan araiim naxariis badan yasa sawaabu daud tan walanka duaay duaayaalka badan yinan waan cabdillaahi bin abi ofar radi allahu taala canhu anahu ana cabdallaahi adisi hodhay nin sheeneraay ibn abi of adisi lahay oo wal dheereey wal mukhtaar soo la doora gadaas lahayo an yudawila an yudanahu ana musaliy yusawil fi daafi ducaa yani fi raabiati saray oo may daliil a liadii ibn abi ofa ibnaga cabdillaahi ay ato cabdillahi bin abi ofa ad dakor surugna an cabdillahi bin abi of radi allahu taala canhuma anahu ana cabdallaahi kabarahu cabdillaahi takbirsade ala janaazati ala janaazati ibnatin gabarto janaazadii korsheeka takbirsada ibnadaas oo lah li cabdillahi sugnaati arbaca takbiraatin takbir ala fare takbirsade faqama cabdالlahi gumi bacda الraaبicati bacda takبirat الraaبica takبirti afaraad bacdi shee gumi kagadri maadi gadr shee gumi ma bayna takبiratayni lama takbiro dhadiyo hadi ystakfiru laha ya lahanteedan dhaafatin dalaba wadcu laha uma gaala mere kana rasuul الlahi sala الlahu عalيه wasalam yasnacu hakada sari cabdالlahi بn abi auf radi allahu taala canhum anahu ana cabdالlahi kabara takbirti ala janazati ibnati gibirto janaazidiya korshiya takbirsada ibnadaas o law li cabdالlahi n sugnaati arbaca takbiraatin takbiri ala fare faqama huwa cabdلlahi umi bacd raabicati milmaclushaahisketang takbirta faraad bacdishaya surumi kakadri maagi gadarshay oo kale surumi kakadri ma ziman gadarshay oo kale ya surumi bayna takbiratayn lan takbiro daadiyo hadas allahu akbar marki adarkdir walaago laafiye haddana allahu akbar dhasiyo wala indhexey gadar gadarkaas oo kale bacd raabica surnaadi may suubiyahay yastakfir haal cabdillaahi dhaafatin dalaba lahaa libnatihi gabartis daafata balaba wayadcu ndocayaw lahaa libnati aritis ndocayaw marki saas wela salaadilkubay kabacdi kolay liwarsan uma qaala uma qaala cabdullahi may ka golay ficilka ana suubiya tadbiirsan afaraad bacdiki anasurni argaytan kana rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuul sheye eh, ana lay masuubsadaayo yasnacu rasuulka suubiyay haakada tatwiilka haakada tatwiila dheerayaw oo bacda raabi aslan dheerayaw suraansaladere rasuulka suudi jariya laydid ani rasuulka madasal dalilki waay wa fi riwaayatin kolku khilaafa maa yactaadun aktaruna dadka aktarinta wari oo kacaad weldhadan khilaafsha oo dadka aktarinta asalaamu calaykum lahoba allahu akbar oo kaa farhadleen wal salaam noqsade keedahaki khilaafsha kadara la fadhiyo surnaaday miis kalan doaarili wa fi riwaayatin riwaayatiishe kabara takbiirsadi arbacan takbiirsadi kabara yani wa kay kabara huwa cabdullahi takbirsadey arbacan afara takbirsaday cabdullahi bin abi of famakasa huwa cabdullahi nagaaday saacatan zamanan zaman iya nagaaday cabdullahi bin of wat hariitisa katukadaay janaazadiya markaasa afar takbir oo takbirsada zamanga nagaadi kalku famakasa nagaadi saacatan zamanan xataa danantu ilaanan kumaleeyo anahu ana cabdullahi b sayukabiru takbirsadaw kamsan shan takbirsadanan kumaleey hataa danantu ilaanan kumaleeyo anahu ana cabdullahi b sayukabirhu cabdullaahi takbirsadaayo amsan shan takbirsado alan kumalay maayus takbirti afar adwaab dhamaatay to shan adlemin jeedsi alan kumalay uma bacda dalika ma takbirsane salam salam nafsadi can yamiinihi yamiini cabdillahi cabdillahi bin abi of midigtis salam nafsadi wa can shimaali adam shimaali cabdillahi abdillahi bidits salam nafsadi falama insarafa huwa cabdullaahi marki dodoomiy ani salaati ku dodoomiya una liyaabnay gulnaameernay lahu liabdillahi mengarnay ma hada lficl ficilkan keesi may ha dheerayo kun allahu akbar sugan dheeraytay ficilkan samaysime faqaala cabdullaahi cabdullaahi meeray inii ana laa aziidu ma kordhini ana kumisin masiin kordhin calaamaagi korshay masiin kordhin laa aziidu anana ma kordhine kumisin minsiin ziyaadin calaamaagi korshay masiinka kordhin saaytu an aragi rasuul alahi sala allahu alayhi wasalam yasnacu halaykin suubiyaw rasuulka wali suubiya an aragi masiinku ziyaadin eri mana wali rasuulka laykin suubi sala allahu alayhi wasalam o haakada sidatan oo kaliya samaca rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahay rasul shay samey sa rasulka sameeye lay mana aida walxaakim xaakim iya adis uri waqaala xaakim may golay adisun hada adis adis kaasoo saxiixan saxiix bawl israaci la degdegow yan baabay biljinaazati janaazada la degde lanka miidka dhimadi lala degdegaw janaazadiisa sagootiyaw yo gabrishay ladeeyaa meelo iyo yaalaan ay bawl israaci degdego yan baabay biljinaazati janaaza la degdegaw ruya may luriye can abi hurayrata radi allahu taala canhu an nabiy sala lahu alayh wasalam qaala nabiyu naw may ka golay asrico ladegdega biljanaazati janaazada ladegdega asrico ladegdega biljanaazati ladegdega fain taku hiya janaazada hadii ta saalixatan ti suban irta fa khayrun fahuwa khayrun waay waa janaaze khayr badan bu tugadimuna giliyaasan ha janaazadiya giliyaasan ileh ila lkhayran giliyaasan wain taku hiya janaazada hadii ta siwa dalika almadkuur kanadilha sheegi keyrti hadma sheegni khayran ma saalixatan ay saalixatan keyrti may yani saalixe ma eeto ayru saalixe e nagasi dhehe wain taku hiya janaaziri hadii ta siwa dalika almadkuuri jalaa sheegay saalixnimadii mae eyrki hadii atato on fay lahayn eto markaasu yani fa sharun fa huwa sharun waay fa huwa janaazir sige miidku sige sharun oo shar badan talacuna dijyaasan hu ashara dijyaasan can rigaabikum gooryaalki gooryaalki ma sharku dijyaasan wa mutafaqun aleyh hadiskana mutafaq waay wa fi riwaayatin limuslim fa kayrun waay fa huwa kayrun waay tugadimuna bilyasan hajanasidi aleyh oa ileha da ileha riwaayaha hadda aleyh fakayrumaa tugadimuna bilyasan hajanasidi gilyasan aleyhi ala lkayri khayrka korshen gilyasan salay aleyhi ileh ilah salayin isku mid lay waan abi saciidin alkudri radi kolka ladegdeg yasuna janaazada ooba khayr etana yani meel khayr ho gabragi i janadi i waasacnimadii ba anso sooba sharciyna yani sharta oo ulees aysinkadulnay isku dijasal mutafakun aleyh lamad وan abi سacيdi الkdrي رadi الlahu taعala anhu al abu sacيd may ka golay kana النabiy sala الlahu عlyه وasaلam ilahi nabisha may hadi gol huwa rasulka ini kagolaw yahaadi ida wudicat اljanaزaةu janaaزe hadi la dejiyo faxtamalahum baaradan oha janaazadeeda alrijaalu rijaalhum baaradan calaa acnaaqihim acnaaqi rijaali rijaalasoy lugumyaalkooda korsho um baaradan fain kaanat hiya janaazada hadi ata saalixatan tesubon hadi ata qaalat hiya janaazada ma dheegaw ma may kagoorase gadimuni gadimuni igiliya igiliyaseeraas mana meelo oo yalanijeedo ofku marki sakaraad iba la tusiye mawdacgiisu gala faday janada gala fadi gabra shayni gabra rawlatu min riyaaljana ama xufratu min xufari naar ini ay wal tusiye kalkan is oo oh, xaqiigo roogoley marki sakaraad anaga balanka xaqiigo beere mana ee markaas zeeding naga lang ogolaado markaasba xaqiigo beere gadimu giliya niyan igiliya igiliya yelay mana ilen wala horkis yaalo addunyada waliyaali oo dhanba aan hortis yaalon kuqiima bade hoblanfay leyi kolku markaasa la geliy geliy kolku yo halgeliyo wain kaanat hiya janaazada hadiyata kayra saalixatin toosuubon keerti hadiyatan qaalat hiya janaazadi may kagoolase liahliha ahlijanaaza janaazada helje may kagoolase dadka ma dheegeen maahayna hadalaasa maylata ya waylaha ayna tadhabuna biha saras mana ya waylaha hilaageediyo hilaag manaha inissbeeyo iyo iniskalaabasodidas ya waylaha ya waylimeeraas kusleha koku slehareega korkoob usaadla yaaweyli saasa kolka yaaweylahaa tilaageediyo janaazi lankales walaha ya hilaagi maanisbaan saasa yaaweylahaa janaazadi hilaageediyo dayna ante batadhabuna tabaasan biha bihab ljanaaza janaazada anta inwedan anta inwedan le naftiya badlahayte yani ayna ya yaaweylaha yaaweyliya kadig ayna tadhabuna biya ya hadahaytogda taasa hadalmas biha walkaabiri mana yaaweylahaa hilaageediyo an antay basadabuna wedan bihadi janaaza janaazada inta wedan inta wedan yakaditaasa janaazada taasa inta wedan janaazada rasuulka may cadeeyey sala allahu alayhi wasalam yasmacu may dheegeeye eray sawtahaa sawt aljanaaza janaazadaas daylidi i soodke may dheegeeye kulu shayin a dheege kulu shayin shay kastiya dheege ila alinsaana insaan an dheegan maayn yasmacu may dheegeeyo sawtahaa sawt aljanazati janaazada yeeda daylidi i soodke may dheegey kulu shayin a dheege shay deega ila linsaana insaan hilma hilmaan badan eegin dheeganama damanka jarto walaan dheegohay taaso rasuulka cabday sala allahu alayhi wasalam walaw samica alinsaan insaankan deego laanta danka jar loo usu dheegi fadiya la saciga lamaa tahay waabdhimada fadiyo lankikaada saasay sida ho fulaan fulaan hay hoobanta kagaylihayo sida lay sida yani mun adkaysada gofka binaadam walbadana oo dan ininka jana binaadam lakugariya jiraan walaw samica alinsaanu insaanka dhegi fadi lasaciga huwa insaanka mir dawalma fadiyo lakushiya caleyyo lakushiya caleyh mir dawalma faday korsheel mir dawal fadi sawal bukhaariyo bukhaariyo wacdis uriyey taa baabu tacjiili qalaa-i dayni deenti gudowshedadajawsheen baabey can ilmayiti mi deenta lakugudakudadejiya baabu tacjiili galaa-i dayn deenta gudowshe ladadajaan baabey can ilmayiti miidkana lakugudaa walmubaadarati baabulmubaadarati la degdegoyaan baabey ilaa tajhiizihi tajhiizi lmayiti miidka yani diyaarintiisan degdega ilaa ilaa an yamuuta huwa yani waa kay miidkasa geeriyoodo fajatankadan geeriyoodo ma fa yutraku fahuwa yutraku miidki walku tabe hataa yutaa hataa yani waa kay yutayaqana ilaa laku yaqiiniyaw mawtuhu mawtulmayiti miidkaas geeridiisa ku yaqiiniyo baabu tacjiili galaidayn deenti gudowsha dadejawshen baab anilmayit miidka deenti gudowsha lakudadejiya walankiba dhimal wali deengalikaleeyolaku gudow walmubaadar qaraabadiisi si daskiroogan lagugudaw inti daalka langiirtana lagudaw deenta walmubaadarati baabo ilan hadhowti ilan gobsane binaadan habshe ilan gobsane meelu sadeedi faday mawlaci deeri fadi dham walku waxa yira hoob deembe lafilay kolkasi meeli sadeedi fadin deer deerkisi oo lagude lilay walmubaadarati hoobs yani dardaarmo yo hal ogudayso dardaarmo dardaantisa lafilay walisa dardaarmo yani waa kay baabo tacjiili galay deen deenti gudawshe dadajawshen baab yani lmayit mitashe deenti lakugudaw ladadajaw almubaadarati baab almubaadarati la degdego yenbaabay bilaa tajhiiz tajhiizihi tajhiiz lmayiti midka darbatinidiisn degdego midka darbatinidiis mayba wal dhigay hoobdhimada kafana lageliye gabragyalangoe yoga la duge tajhiizka saas ilaa hay an yamuuta huwa midka geeriyoodo fajatan sinama filaan anka geeriyoodo ma o amalaysa oo lankan suuxawle ms iyo lis ero walaawala shafima markaaso iyo marka degdegaayo wal sugeelilay markaas ilaa an yamuuta wal arigol badan oo la arigo su jiraan hoobdhimadi lingmalay waanadhimadaan markadin yani asku dhalaadaskuadalo kol hoobsaasay ama yo kade ama dhiililiya si kade andamiri maha markaasay walaagol suge fa yutraku fa huwa yutraku fa huwa miti yutrak walkutawe intew xataa yutayaqana ilaa luka yaqiniya mawtu mawtulmayit miitku sidee geeridis inti luka yaqiniya wal suge an abi hurayrata radi allahu taala canhu an nabiy sala allahu alayhi wasalam qaala nabiyu naumay ka gole nafs lmumini lanka muminka nafkis mucalaqatun tilihiriy bidaynihi bisababi daynihi langilaylamxabise hataa yukla dayno deenka inti lakugudaw canhu can lmayit miidkas deentis lakugudawa nafs lmumini lanka muminka naftis mucalagatun ti la raariyaw nafs lmumini lanka muminka naftis mucalagatun ti lihiraayo la raariyaw bidaynihi bisababi daynihi dayn lmumini muminka suge deenti sababshe lan raariya langirewa xataa yukla dayn deenkinti lakugudaayo canhu can lmumini muminkesay deentis lakugudaayo kalkun saaso yani silankinkan e naftis lang xabisna meerideeri baday makaanki faylahaa i meerideeri badi lang kuxabisna deentis lidegdegiya suneewa hay mucalaqatun maxbusatun tila xabisaw wa mucalaqatun tila raariyaw bidaynihi dayn lmumini muminka deentis iya lang raariye xataa yukla dayn canhu can lmumin lakugudawa rawa tirmidiy tirmidiy adiy uriy gaala tirmid mar adisanasano wa can xusaynin xusein bin waxwaxin radia alahu taala canhu ana dalxata bna albara dalxata bna bara radia alahu taala canhu ye dalxagaas samarila jiridi faata nabiyu nabagan seedi sala allahu alayhi wasalam dalxayen seedi yacuudu nabaga haal boogdahu dalxa faqaala nabiyu may kagoraynian la araa laa uraa laa adunu mang maleeya dalxata mang maleeya ilaa kad xadata iyan derisay bihi fi dalxa halmawtu geran derisilen maleeye faadinu ogaahiyan bihi bimawti ogaahiya wacajilo waana dedejiya bihi bimawti yani wahay wacajiluu bihi bidalxata dalxata dejiya mayali fa inahu shaniye laa yanbagi owlamahan lijiifati lmuslimiin lang muslime jiifadiisa owlamahaan an tucbasa hiya jiifadi in bayna dahran ay ahli bayna ahlihi ahli lmayit misersa dhadi laxabiso owlamahaane rasul sala allahu alayhi wasalam rawaama yure xadiiska abu daawud wacan xusein bin waxwaxin radia allahu tacaala canhu xusein bin waxwax may lakuriyey ana dalxata bn lbara saxaabiga dalxat bn lbara leeraw radia alahu taala anhu iyo marilahuwa dalxa iyo jiridi faata nabiy nabagankoy sala lahu alayhi wasalam yanseedi dalxa anseedi biyacuudu nabag haal bogdaw dalxa bogdaw haye fakala nabiy naw marki seedi meereyni an laa uraa laa adunma magmaleeya dalxata dalxa magmaleeya ilaa kad xadasa ini derisay fihi fi dalxa dalxa fishi almawtu geeri ini kaderisila ing maleeya ini sakraadiya kolkun geera kaderisiya ng maleeya e eh, saasa nakatay ogaahiya yeeri rasuulka sala lahu ala slam ni an iyogahaya bibi mawti dhimashadiis oo dhimadoba in sheegaan wacajilo waana dadejiya bibi dalxa dalxa dadejiya oo dhimadoon aysin yaalna iyo hal duugoy hal dadejiyo taasulanka muminka oo dhimad meelin isku yaalo may mana fainahu shaniye laa yanbagi olumahana lijifati muslimin lang muslime jiifidiis olumaghaana lang muslime maytidiis maytidiis olumaghaan an tuxbasa hiya jiifidaas in ilabiso bayna dhahraanay dhahraanay zaaid bayna ahlihi ahli lmayit miidkasoy ehelsay daadiyo ini lakacabiso olamahaan ay helkaas daadiyo ini meel lakacabiso meelasku yaal olamahaan sawama yuriyo xadiiska abu daud abu daud iyo xadiisku bab lmawcidati cinda alkabri bab lmawcidati wacdi yanbaabay cinda alkabri gabras bis isku wacdiya yanbaabay ahi an aliyin radi rawahu ki hor abu daud awriya an aliyin radi allahu taala canhu qaala calamay ka goolay kunaa unamay haani fi janaazatin janaaza fisa ahaani fi bakiic lgargadiyo roogi makaanko fakirgargagaraarogi faataana rasuul lahi ninkoy sala lahu alayhi wasalam fagacda rasuulka fadheedi wagacdna ununa fadheeni hawlahu hawla rasuuli sala lahu alayhi wasalam wamacahu rasuulka macshay may haatay misaratun bakooro iyo macshay haati fanakasa nabiy nabada raari madishay raari ay dadaa ra'sahu ra'sa nabiya raari wajacala nabiy naba may gudugalay yankutu ini xariigaw bimiksalatihi miksalati nabiy naba bakoori dulka kaxariiga kajijiidaw uma qaala nabiy naomay kagooley ma minkum min axadin aadn aad sinsin kumid haadi majar ilaa wakad kuntu an haadi ma yani wakad kutiba walabtugi magcadu magcadlaxadi ahadkaas makaan fidhishay min annaari nanka magade o magcadu magcadlaxadi ahadka makaan fidhishay min aljanatin ka magade labtugi kaalu asaabtum ereen ya rasuul allahi ilahi rasuulkiisiyo afalaa natakilu naxnu una masaaradaano markaas calaa kitaabina muskudaano kitaabkan ba ning abtugun walba nining abtugay lamba merinagado hordhaanba langadira ing abtugunta lam kitaabshay mausudaayo camalka muskiraayano faqaala nabiy naomay gol icmalu saas mee camal fala lam cibaado wari dheer dheeraada hal tartumo al camal faloy cibaado hal sameeyo ilahay halan dhawaado fakulun ki kas kulun min annaas muyasarun huwa kuluga ki lan fududaayaw limaagya lan fududaaye kuliga la abuuray law limaamaag lang abuuriyo qof ba jibti lan abuuriya lan fududaaye yani mela jibtaasa jidkaasa gawshay surme horalan galan gobodare wadakara may sheegay adi tamaam alxadiisi wadakara raawi raawog may sheegay tamaam alxadiis mutafaqun caleyh nayliya cala bin abi talib kala kuna hani fi janaazatin janaaza fisi hani fi bagic lgargar makaanko bagic lgargar leraayo maqaabir ladin misaajidka rasuulka hortis ahaa sarogmiyo faataana rasuulullahi ninkoy sala allahu alayhi wasalam rasuulka ninkoy fakacada huwa rasuulka fadheedi وقعdna ununa fadheeni حawlahu faqacd النaبi nabog fadheedi gabragi marki laduugiya bali fadheedi baab الmawcidati cinda اlqabri gabrag dis isku acdiya walaabu yar lisxasuusiya kaskula unta lanjeeda lisadaay walaabu lisxasuusiya faqacd النaبiy nabog fadheedi وaqacdna ununa fadheeni حawlahu xawla rasuli rasulka gaarishee fadheeni وamacahu maca rasuli rasulka macashami haatay miktaratum bakori haati miktara casan o zatu ra'sin mucawaj ul oo leho yani mado an saaxib o hakolo cungumana bakorlay ma ul mado leho waan sidaan kolo cungulis bakori rasuulka macashahaas fanakasa nabiyu nabag madaga raari ba'da ra'sahu magashay kalmutafakir lan fikiraayo oo kushocsan oo kale madaga hoos geli rasuulka wajacala nabiy nabo may gudgale yankutu xarigaw bimiktarati miktarati nabiy nabo bakoridis bakoridi kalmutafakir lan fikira oo kale dhulka jijiido nagadi uma gaala nabiy nabo may ka goray wacdadi dadki gabri baris socday dalilsi ma minkum ising misin kumid ahan min axadin axadun axadsin kumid ahadi majar ila wakad kutiba magcaduhu magcadul axadi axadkaas makaan fidishay wal abtubi min annaari naarnan magcade wal abtubi wamagcaduhu magcadul axadi axadkaas makaan fidishay min aljanati janadan magcade yal abtubi lang kastugu mehelisfeero fadi hore lang abtugay sagaadi magaajir ilahay hore lang abtugay rasul sala allahu alay salam fagaalo saabtimeerenaredi ya rasuul allahi ilahay rasuulkiisiyo afalaa natakilu ma muskadaanow ala kitaabina kitaabkan korshay mauskudano nanu afalaa natakilo nanu un masigsidano mauskudano ala kitaabina kitaabkan korshay mauskudano lam walingabtugun kesuba galay nagde taas ma welano fagalo nabiyna may kagolay maya taas may malo camal falaa camal wali isin suubi kortan suubiya fakulunki kasta muyasarunki lanfududaya kulug limaama ladige lanfududaaye kulida lahu lilkuli kulig lang aburi lam wali lang aburiya lanfududaaye yani lanki jina lang aburi jinadaas wadabiya lang fudaaye lanki naartasoy cadaabtaas oonay hore langadarisun mela lang fudaayo lakumengalnada wadakara raawi raawi may sheegay tamaam alxadiisi xadiis dhamaystirtay iyo reebya sheegay mutafaqun caleyh xadiiskana mutafaq baabu ducaai lilmayiti bacda dafnihi walgucuudi cinda qabrihi saacatan ula